بالعالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وآlihi وصaxbihi أجمaعiin ama bعdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluغ اlmaraam min adilaة الأxkam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah اllah baabu cishraة النisaء ayaan soo hayna oo kitaabu nikax ka mid ah qaala alxaafiظu raximah اllah can jaabirin radia allahu canhu qaal kuna maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh ali waslm fi غazah falamaa qadimna almadiinata dahabnaa linadkul faqaala faqaala amhiluu xataa tadkuluu leyla yacni cishaaa likay tamtashida ashacita watastaxidda almugiiba wafii riwaayati lilbukhaariyi idaa ataala axadukum midkiin haddii uu dheereeyo algaybata maqnaanshada hadduu dheereeyo oo aada ugu maqnaada yani muddo oo reerkiisa ka maqnaada falaa yaqruq yaanu kusoo guuraynin ahlahu ehelkiisa leylan habeen xilli habeen ayuusan kusoo dheelmanin uusan kusoo guuraynin oo yacni cillada xukunka xadiidkii hore iyo riwaayadanba xadiidka hore cillada ku jirtaa likay tamtashida ashacifa si midda basaasan ay u shanlaysato oo ninkeeda isugu qurxiso watastaxidda almuqiiba midda laga maqan yahayna ay markaa timaha hoose iyo ay iska habayso ayb marka haddii cilladaani ay zuuli karto cillada hadday zuuli karto xukunkana waa zuulayaa markaas macnaa siday ku zuulaysa waxay tahay ujeeddada waa saan haweenku inay isqurxiso oo ninkeedii markaas ay ogaado ay ogaato yacni soo gelitaankiisa haddii marka ay ogaan karto oo mathalan akhbaartiisa ay sii heli karto dhib male inuu habeen markaas gurigu yimaado mar haddii ay ka warqabto oo ay markaas diyaar tahay oo marka ay basaasnayn oo markaas aysan habaysnayn taasaa marka xukunku mar walba un alxukmu yaduuru maca alcilati wujuudan wacadaman mida la dhaho wacan abi saciidin alkhudriy marka adabna waa ku sugan tahay xadiidka oo waxaa weeyaan qofka dumarkaa markaas waxaa laga yaabaa haddii lagu soo dheelmado mar walba sida looga maqnaa inay markaa istiraahdo ninkaan aduu ku tuhmaya iyo wax lamida si taasna aysan u imaanin marka aadaabtana sharcigu oo faray marka aadaabtana sharcigu marka muhiimadii waxay ku leedahay muhimmad aada u weynay ayay ku leedahay wacan abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu waxau yidhi ina shara annaasi dad midka ugu shar badan cinda allahi alla agtiisa mansilatan xagga darajada yowma alqiyaamati maalinta aakhiro alrajulu ninka weeyaane yufdii ilaa imra'atihi haweentiisa ayuu gaarayaa wa tufdii ilayhi iyadana way gaaraysaa isaga oo yacnii waa waa waxbaa dhex maraayo oo marka eh, cishra zawjiya ayaa dhexmarayso uma markaas dabadeed yanshuru sirahaa sirteeda ayuu faafinaya akhrajahu muslimun xadiidka muslim baa weriye xadiidkan isagana wuxuu u yahay eh, cishrada qayb weyn oo ka mida oo ah ninka ay naagta wax dhexmaraayo oo ay cid kale aanay ogaan karin oo jimaaca iyo asraartiisa ka mida inaysan markaa midkoodna midka kale uusan uga sheekaynin qofna waxaa ugu darajo liito ilaahay agtiisa midka marka sidaa yeelayo marka waa in marka aadaabta waxay keenaysaa qofka haweenta wixii uu ka arko inaanu markaas meelaha ku faafinin iyadana sidoo kale akhrajahu muslimun can xakiim bni mucaawiyata can abiihi qaal qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa xaqu zawji axadinaa midkaan xaaskiisa xaqeedu waa maxay calayhi isaga korkiisa ay ku leedahay qaala nebigu waxau yidhi tudcimuhaa waa quudinaysaa idaa akalta hadaad adig wax cunto wa taksuuhaa waad marshinaysaa idagtasayta haddaa adigu aad arad baxdo walaa tadrib ilwajha wejigana haku garaac ha ka garaacin ha ku dhufanin walaa tuqabix hadal marka niyadjab ku ahna ha ku dhihino qabaxak illah iyo wax lamida iyo ha ku dhihin walaa tahjur hana ka hijroonin oo ha kaga tegin ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa inaad ku dhex hijroonaysid ma ahan rawaahu axmedu abu daawuuda wanasaa-iy bnu maaja wacallaqa albukhaariyu bacdahu bukhaari xadiidka qaarkiis ayuu tacliiq ahaan usoo saaray oo sanadkii awaaishiisa ayuu xadfay wasaxaahu ibnu xibbaana walxaakim xadiidkii ibnu xibbaan iyo xaakimna way saxiix yeeleen xadiidkan isagan waxaa laga qaadana xaqa ninka lagu leeyahay oo xaqa laga rabaa waxaa weeyaan tudcimuhaa idaa akalta waa quudine hadda adi wax cunto haddii adiga aada dhar gadatan iyadana aradna waa kugu leedahay arad iyo bil masruuf iyo aradba waa kugu leedahay iyo sakan dabcan la askumo qur-aanku sida uu tilmaamay askinuuhuna min xayu sakantu ninkii marka waxaa lagu leeyahay eh, eh, sakan degaan iyo biilkii la cunaayey eh, iyo kiswa inuu markaa marshiyo awaanken awaanteed oo radbaxeeda isaga ayaa laga rabaa waxaan dhanna marka acraafta unbaa loo celinaa curfiga markaas ninka nin isagoo kale inta uu haweentiisa uu siiyo uu ku biilo unbaa loo xisaaba ee wax xadidan oo sharciga uu xadida ma jirto oo la yidhi intaas waa inaad maalinkii eh, intaasoo kiilo intaasoo eh, yani cabirkooda la egyahay intaasoo litar looma xadidin cuntada iyo cabiddaba looma xadidin dharkana waa sidoo kale waxaa un ay u khuduucaysaa mar haddaan sharcigu xadidin luqada carabigana aysan maxduuda ku ahayn shayga markaas curfiga ayaa asal ku yeelanayo oo ku xoog badnaanayo marka qofka isagoo kale abaan ah, dadkuna isku acraaf ma noqon karaan ninka iska faqiirka oo ninka xoogaa marka eh, nolosha la halgamaayo oo laga yaaba maanta inuu wax soo helo berrina wax soo waayo oo xoogaa marka saarka ninka ku sugan iyo isla mid maaha ninka marka ilaahay u fududeeyey marka haddii alla kuu fududeyana de fudaydaa lagaa rabaa haddii alla xoogaa uu kugu cusleeyana inta adoo kale uu baxsho ayaad bixinaysaa mar walba liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah kitaabu nafaqaadna waa ku arki doonaa sha allahu tacala waxaa kaloo dabcan marka iyadana marka intaad cishrada kalena waa laga rabaa ninka oo haweentiina uu la joogaa laga rabaa oo haweennimo inay ninnimo inuu marka marka inay ku haysato iyadana waa daruuri oo lagama maarmaan oo jimaaci laftirkiisi xaq ay haweentu leedahay ayuu noqonaa sida raajixa sababta ujeeddadii laysku guursaday jimaaci qayb weyn oo kamida ah waa cifo inay haweentu ku hesho oo ay ku dhowrsato caaraanta iyo zinada iyo noocaa ay uga dhowrsato ilmo iyo iyagana in alla uu ka siiyo haddii marka la yidhaha ninku xaquljimaac dhanba laguma laha haddii la dhaho cunto iyo cabid keliya lagu leeyahay waxaa marka xikmadii sharciga meesha waa ka baxaysa sida marka saa darteed qowlka raajixa saxiixa shareecaduna keenaysa xikmadeeda waxaa weeyaan in marka jimaacuna uu wax ku yahay marka mararka qaar in badan waxaa dhacdo ninku marka awaanta inay aada maqnaashada inuu ku dheereeyo iyadii ay ku dhibaatooto isagiina marka uu ku doodo in waa masruufa inuu marka daawaantii masruuf keliya uma baahna naam waxaa kaloo xadiidka caddeeyey walaa tadrib ilwajha wejiga haka garaaci oo yani halkaa marka waxaa laga qaadana hadday xaaladda waantu ay gaarto in la eddiyo oo garaacis gacan loo qaado ay gaarto wejiga maya darbi iyada markaas korkeeda bararinayana lama ogolo nacam oo aayadda qur-aankaana de u daliila marka wain khiftum aayadda marka fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah walatii takhaafuuna nushuusahuna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajic wadribuuhuna marka hore waaniye waanida haddii la waayo gurigii marka in dhexdiisa looga hijroodo haddii intaas waxay ku qaadan weysa marka wadribuuhuna darbigaasaa marka xadiidka oo macnaynaayo wejiga in laga garaacaa maya waa la reebay waxaa kaloo iyadana la reebay darb oo mubarix ah oo korkii bararinayo sidaana way tilmaamaysaa ujeedada laga leeyahan un waxay tahay weeltan in gacan in loo qaado inay gaartay taas xoogaa marka inay ku xibhla qaado iyada marka xanuujis zaa'id ah oo marka xal inuusan ku ku imaanaynin waa waa caqlan wa sharcan waa loo jeeda walaa tadrib ilwajha wejiga haka garaacin walaa tuqabix sideedana wejiga in xataa qofka kale ilmaha marka la edbinayo mararka qaar ama marka la yeelayo qof ay noqoto xataa inaad qof iska elaysid ama aada yacni la dagaasho wejiga mar walba macnaha in laga laga ilaaliyo oo aan wejiga marka wax lagu dhufanin maxaa yeele marka xadiid baa nabiga calayhi isalaatu wasalaam kasoo arooray oo uu leeyahay marka wejigu in marka bani nabiyullaahi aadam wejigiisuu shabahaa bani aadamkan la garaaca allana marka in allaha tacaala khalaqa aadama calaa suuratihi saa darteed marka wejiga in la taabto lagu dheelo oo wax la yeelo ma aha allahuma d xaalaadka dagaalka lagu jiro qofka kaasoo horjeedo la dagaalayso marka wax leeb lagu tuuraayo iyo kale de markaas in qofkaani marka dilkiisaba la rabo markaas wejiga waa lagu dhufanay wejiga iyo madaxa meeshay noqoto waa lagu dhufana marka dilkiisa waa la laakin marka lasoo qabto in wejiga laga calcalaamadeeyo iyo lama lama rabo taasay marka kala duwan yihiin walaa tuqabix qabaxakillahna ha dhihino allah ku fool xumeeyo hadalkan marka wuxuu ka dhigay wax niyad jab ku noqonaa ha ku dhihin walaa tahjur hana kaga hijroon ha ka hijroon hakaga ha faaruqin ha ka tegin ilaa filbeyti guriga dhexdiisana uga tagta macnaa haddaad hijro iyo ka tegis aada ku daawo aad ku xalinaysid ood ku edbinaysid guriga dhexdiisa uga dhex adoo gurigii joogo haddana mid mahjuuro ah ka dhig oo laga hijriyo oo guriga ha ka dhaqaaqin oo gurigii ha ka bixin adiga xadiidkan marka aadaab fara badan baa marka saa ugu jirta rawahu axmed wa abu daawuud wanasa-i ibnu maaja wacallaqa albuhaariyu bacdahu wasaxaaba ibn xibbaan walxaakim waxaana dhowxa loo leeya waxay tahay alrijaalu qawaamuuna cala nisaa naagaha iyo nimanka nimanka ayaa marka raggu waa kuwa u qumid badan naagaha xayd arrimahooda oo marka aadaabta naagta iyo diinta haweenta iyo kulli waxay waajib ku tahay oo ay saaran tahay ninkaan sababtoo ku mutana waxaa weeyaan wabimaa anfaquu min amwaalihim nafaqadiibaa isaga laga rabaa marka nafaqadii ayaa waxay siinaysaa marka awood iyo darajo dheeraaday siinaysaa darajadaas marka waxaa la rabaa inuu wax ku maamulo ee marka sida mabaadi mabaadi'da kufaarta iyo wixii marka kufaarta da halmaado oo iyagu marka in qoysku isku isla tirsadaan ama ninkii iyo naagtiiba laba qof oo guri isla degan oo kale un ay noqdaan oo dhiil isku darsaday saasay ka rabaan inay mujtamac islaamka ay ka dhigaan arrintaan waa arrin xikmadda ilaahayna aan waafaqsanayn isla markaana alla uusan saa u jirin allah subxaana watacala wuxuu yidhi walirijaali calayhina daraja ragga waxay haweenka kuleeyihiin korkooda derajo derajada marka waxay edbintooda derajadu waxay noqonaya dulqaadka saa darteed furiinka ninkii baa la siiyey xikmadda ilaahay furiinka ninkuu siiyey ninkaa mar walba dulqaad laga rabaa isaga wax badan baa saaran dabaayicda haweenka u sabro in badan oo kamida wacaashiruuhuna bilmacruuf ninka ninka ragga ayuu saaran yahay edbinteedana isaga ayaa laga rabaayo saaran yahay marka laakiin haddii la yidhaha labadooda waa isku mid waa isku derajo laba nin oo kale ayay isku noqonayaan haddii la dhaho de taa waxaa weya guri ma dhismaayo mujtamacaadka noocaas oo kaleana guryo uma dhisna mujtamacaadka noocaas oo kaleana guryo uma dhisna marka dadka islaamka waxaa la rabaa marka tallaabo walba nimankaas ay ku khasaareen oo ayagu ay ku dulloobeen inay annaga nagu dabaqaan si annagana aan sidooda kale u noqono wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa saasay jeclaysteen oo alla yihi subxaana wa tacaala wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal kaana alyahuudu yahuud waxay ahaayeen kaanat alyahuudu yahuud waxay ahayd taquulu inay odhanayso idaa ata rajulu ninka hadduu u yimaado imra'atahu haweentiisa min duburihaa xagga dambe uu uga yimaado fii qubulihaa oo hore ah xagga dambe hadduu uga yimaado fii qubuulihaa laakiin oo ka jimaaco horteeda qubulkeeda oo ka jimaaco kaana alwaladu waladku wuxuu ahaanayaa axwala mid weersho ah fanasalad markaa waxaa soo degtay nisaa'ukum xarsun lakum nisaa'ukum haweenkiina xarsun lakum beeray idin yihiin idinka faatuu xarhakum beertiina u kaale u imaada annaa shitu meesha ad doontaan uga imaada laakiin meeshii wax laga abuuraayey inaad uga uga tagtaan taasaa marka la rabaa alaaya muttafaqun calayhi walafdu limuslim xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen lafdigana muslim baa iska le riwaayada iyada xadiidkan saan cishraday ku saabsan yahay dadka qaarkooda u kala hormarinaayo gadaal un ka fiirsan yahuud waxay ahayd buu yidhi jaabir jaabir nin ansaari abuu ah ahaa reer bani salima ayuu ahaa marka waa yahuud noloshooda wax badanay ka yaqaaneen yahuud waxay dhihi jirtay idaa ata rajulu imra'atahu ninka hadduu naagtiisa jimaaco u tago min duburihaa hadduu uga yimaado min duburihaa xagga dambe laakiin fii qubulihaa ou ka jimaaco markaa fii qubul horteeda kaga jimaaco xagga dambe kaga imaanayaa horowna ka jimaacaya ayb kaana alwaladu axwal khuraafadaasa marka dhaadhacsanaydoo haddii sidaa haweenka lagu jimaaco uur ay qaado cunuga ay dhalaysaa waxuu noqonaya cunug indhihiisu kala gedisan yihiino weersho ah markaasaa waxaa soo degtay aayaddaanu haweenkiinu baaray idin yihiin fa-tu xarfakum annaashitu baartan hadda meesha hadda wax laga looga abuuro fa xarfakum beertiina uga imaada annaashitu meeshaad doontaan marka meeshaad doontaan macnuhu waxay tahay meesha wax ka abuurmaan waayo meesha wax ka abuurmaan unbaa looga imaanayaa haweenka adiga doonta ka soo mar laakiin meesha aad jimaacaysa ha noqoto meesha wax lagu beerayo saa marka aayadda macnaheeda aayadda macnaheedu maaha waa inta meel allaala meeshii la doonaa looga tegi karaa macnaha aayadda maaha inkastoo bacdi naas ay saa u fahmaan haddana laakiin amadab khata a ah waaye culammada qaarkoodna waxaa laga yaabaa bacdi alculamaa oo aada marka ra'yi shaad a ah qabo inay marka iyagu qabaan in marka eh, eh, hawaan hawaanku marka gadaal in loogaga tagaa inaysan dhibi lahayn inay qabaan laakiin waa madhab jumhuuru ahlilcilmina aysan qabin aayaadka axaadiidka aayaddan hadda ay kasoo horjeedo xadiidkii oranan ku bilaabnan uu kasoo horjeedo baabka nacam oo nebi uu lacnaday ninka haweentiisa gadaal uga taga marka lacnadan unbaa marka laakiin ninkii rukaska rukaska culummada ninkii mabda ka dhigta inuu raacraaco waxaa weeyaan zandaqe iyo diinxumow aruursanaa ugu dambaynta lidalika culamada waxay dhahaan ninkii reer madiina bacdu naas yani bacdu ahlilcilmi oo aad u yar weliba oo madiina joogay ayaa iyagu waxay qabeen yani ityaanu naas ityaanu lmara fii duburiha inuusa dhib lahayn ninkii marka qoladaas ka qaato masaladan reer makana ka qaato mas'alatu sarf sarif oo iyaga ribal fadli ma aqoonin ma arki jirin marka ninkii reer makana ribalfadli jawaaskeeda ka qaato reer kuufana ka qaato yacni nabiidka reer kuufa nabiid waxa la yidhaha intee cagaano lagu sakhraabo ayay waxay dhihi jireen khamraday kala qaybi jireen wixii cinabka laga sameeyo wax yaray wax badanba xaaraan waa ay dhihi jireen wixii aan cinab laga samayninna waxay dhihi jireen intiisa yar oon lagu sakhraabaynin dhib ma leh marka ninkii mas'aladaa ka qaata reer reer kuufa reer basrana ka qaato qadarka iyo cilmida markaas reer khuraasaanna irjaaga ka qaato ninkaas wuxuu aruursaday marka wax walba oo rukas wuxuu wada aruursaday baatil oo dhan aa ku kulmaya isaga laakiin culimmadaas nin walba iyaga kamida laakiin culimmadaas nin walba oo mid kastoo iyaga kamida cudurka kan kale ma qabin isaga hal cudur unbau qabay soo maa laakiin ninkii aruuriyay kulligood cudurradaan oo dhan de waa cudur qataal ah ayaa kusoo baxa cudur wax dilo ayaa kusoo baxay marka rag bay mabaadidooda waxay tahay rukaska inay aruuriyaan qaar waa kasii waa kasii dareen waxay gaarsiiyeen ruksada xataa hadday shiica gasho waa ka dabageli haddii yani ahlu sunnada laga waayo rukso shiicada laga helo a marka waxaa wey waxaasoo dhan waa diinka baxa kazallaat culamaa meelaha culamada ay kusoo darrixdaan lama raaco lamana qaato marka aayaddan baa timid nisaaukum xartun lakum fa'tuu xartakum anaa de beerna waxaa looga tagaa meesha ay wax ka beermaan duburkana waxba kama beermaan meel kalena waxba kama beermaan qubulkaas unbay wax ka beermaan marka halkaa uga tagay meesha aada soo maraysaan markaa iyo wax dhibaataa malaha meel allaala meesha doonta usoo mara laakiin meesha aad ka jimaacaysaan waa inay noqoto halkaa ayad marka macnahesaas yahuuddu marka ansaarta markay nebiga u sheegeen hadalkan aayadan timid nabiga calayhi salaatu waxaa kale waxaa kaloo yahuudu marka khuraafaad fara badan bay yahuudu qabtay khuraafaadka waxaa kamid ah haweenta xaa-idka inaan lala seexanin loo lasoo agdhawaanin waxba lala cunin markii nabiga loo sheegayna waa tii uu yihi marka isnacuu kula shayin ila nikaax wax walba ku sameeya jimaac maaha markaasaa marka waxaa dhacday inay yidhaahdaan ay ka ansaartii marka ay dhahaan yahuuddu ay tirahdaan ujeedaa ninkaani maxamed waxau ka tegaa ma laha oo annaga sha'nigeenna ilaa waa nagu khilaafaya wax kastoo sha'nigeenna waa nagu khilaafaya arrintaas marka dhib ayay yuhuuddu ka dareen khilaafka nebiga uu mar walba uu khilaafayo nimankaas marka yahuudda a marka waxaad garanaya yahuud in la khilaafaa ma jecla haddana waxay ka taylinayaan yahuud daa'imaw abadan muslimiintu ay la rabaan waxay tahay mabaadi'doodaas oo kale oo kale in la qaato oon la khilaafin ama haddii la khilaafo waa dhibe ayaga xilligii nebiga isla dhihi jiray caleyhi isalaatu wasalaam saa darteed marka ha yaraysanin iyo yuud raacitaankeeda wax la yaraysta ma dadka dhinacyada xeerxeerana wax weyna ayaga la tahay yahuudi mar haddii taa lagu raacay waa wax weynay la tahay maxaa yale waa nin baatil ku taagan oo daciif ninkii laga rabay inuu toosiyo hadduu ku dayanayo isaga daa'iman sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu dhahaa nafta mahzuumada ah oo iyadu marka aan qaalibka ahayn mar walba haddii iyada lagu dayda aaday ugu farxaysaa ku-dayashadeedana lacag badanay ku bixinaysa lidaalika marka lacag badanay ku bixinayan nimankaa in lagu daydo ayaga lasoo raaco laakiin dadku waxaa alla ku salda midig iyo bidix kala aqoonin midigtiisa iyo bidixdiisa ninaan kala aqoonin baa diinka habla markaasuu masaa-il fududoo yarow ummadda uga dhigaa waxaas wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi low ana axadakum midkiin idaa araada haddii uu doono an yaatiya ahlahu ehelkiisa inuu u tago low haddii ana axadakum midkiin idaa araada hadduu doono an yaatiya ahlahu ehelkiisa inuu jamaaco u tago qaala bismi illaah allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa razaqtana hadduu sidaa dhaho allahuma ya allahu allow janibna shayطaana shayطaan naga fogey wajanib shayطaana shayطaan ka fogey maa razaqtanaa waxaad nagu arsuqda annaga fainahu isagu in yaqdi in yuqadar haddii fainahu shani in yuqadar haddii loo la qadaro baynahumaa iyaga dhexdooda waladun walad haddii loo qadaro fii dalika jimaaca dhexdiisa walad loogu qadaro lam yadurahu shaydaanu shaydaan ma dhibaa abadan weligiisa shaydaan dhibi maayo kaas muttafaqun caleyhi buqaari muslim baa xadiidkan soo saaray xadiidkanna wuxuu daliil yahay dikriga la akrinaa cinda aljimaaca ayb halkaa marka waxaad garaa dikrigu inuu waqti walbaa waqti laga tagaa aanu lahayn xataa ninku markuu jimaaca samayn rabo inuu oo markaa bismi illahi allahuma janibna shaydaana wajanib shaydaana ma razaqtana dikrigu waa saddex nooc mid qalbiga iyo mid carabka ah iyo mid dabcan marka jawaarixdii laftirkooda dikri waa leedahay marka dikru lisaan marar aan marar laga tega waa jirta masalan markuu qofku xaajo gudanayo inuu dikri sheego waa laga fiican yahay jimaac markuu ku dhex jiro inuu alla xuso waa laga fiican yahay laakiin dikrigii lisaanka unbaa markaas joogsanaya ma ahana kan qalbiga waa la rabaa inuu diido mar walba lidaalika qofku markuu xaaji gudanaayo waa inuu maskaxdiisa markaas qalbigiisa uu kusoo istixdaariyay ilaahay inuu risqiga u furay risqiga u sahlay haddana risqiga ilaahay wa watacaala uu u fududeeyey duruuqdii uu kala mari lahay intii markaas dhibi dhibaysa isaga oo dhibka ku ahaydna si tartiiba ilaahay uga keenayo inuu taa ku fakaro nicmadaas marka fakarkaas aada alla nicmo nicmadiisa ku fakaraysa ajar baa lagaaga qoraya marka walow yaadan afka waxba ka sheegin saasoo ibnulqayim dikrigaan marka jimaac ayaa lagu akriyaa marka bismi illah allahuma janibna shaydaana wajanibi shaydaana maaridan bismi illah alloo kaalmaysanaya subxaana watacaala allahuma yaa allahu allow janibna shaydaana shaydaan naga fogey annaga wajanibi shaydaana maa rasaqtanaa waxa aa nagu arsuqdana shaydaanka fogey haddii marka sidaa uu yidhaahdo ee walad loo qadaro shaydaan ma dhiban mafhuumku marka meesha waxaa weeyaan haddii aanay dikrigaas akrinin ee markaa welad loo qadaro waxaa laga yaabaa inuu shaydaan ku dhibo weladka sidaa darteed marka de shaydaankii waa kula wadaagsanaya ilmihi waxaa laga yaabaa inuu kula wadaagsano qaala alla uxuuri wastafziz man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikaylika warajilika washaarikhum fi lamwaali walowlaadi shaydaanka waxaa layihi la wadaag ilmaha iyo maalka ilmaha see kugula wadaaga jimaaci buu kula wadaagaya haddaadan ilaahay xusin subxaanahu watacaala waa kula wadaagaya ka nasiibka ilmahaaga ku yeelana hadda walciyaadu qofka marka tan inuu ku dadaalo ayaa aa cilmiga muhiimadiisana xadiidkaa laga qaadanaya ninkaan ogeyn arrintaan dhibka dhibka soo gaari kara taas marka eh, dikrigan marka faa-iidadaasuu oo cishrada isaanu kamid yahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu an nabiy sal marka lam yadur lam yadurahu shaydaanu macnaheedu ma aha shaydaan ma dhiba abadan weligiis macnuu ma macsuumu noqonaa ma aha manaa shaydaan kama haalib noqonaya shaydaanku haddii uu taabtana markii waa tawbada ilaahay haleeshiinayaa qof fiican baa ilaahay ka dhigaa amaa macsuum nimo inuu macsuum noqonayo lagama qaato wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa daca rajulu ninka hadduu u yeero imra'atahu haweyntiisa ilaa firaashiga oo ugu yeero rugashiisa fa aabad ay diido an tajiica inay imaado lacanat hal malaa-ikatu malaa-igtii baa lacnado xataa tusbixa ilaa ay kasii waaberiso muttafaqun caleyhi walafdi lilbukhaariyi xadiidkan waxaa laga qaadaa haweentu hadday cudurdaar la-aan ninkeeda ay isu makanin weyso diido in arrintaa ay kabiiro tahay sababtoo ah in la lacnado ayay mutaysanay malaaigtu ay lacnado hadday malaaigtu lacno shayga ay malaaigtu ku lacnadaysana waa dembi weyn oo kabiira ah marka haweenka marka ninkeeda inay isu makaniso waa haddaan cudurdaar jirin cudurdaar hadduu jira maxaa kamid a kawna inay xaaig tahay xaaid cudurdaar waa isu marka ma isu makaninaysa waana u sheegaysaa marka waxaa kale cudurdaarka uu noqon karaa soon farad ah inay sooman taahay soonkii ramadaan ay sooman tahay inuu markaa jimaaco rabaa maya markaas waa dhihi karta maxaa inama daacatu bilmacruuf amaa laakiin biduuni cudrin urdaar ama sharciya ah ama mid markaas eh, dabcan eh, muctabara ah haddaysan keenin oy diido ninkeeda dembi kabiira ayay ku dhaclaaan xuquuqda marka haweenka lagu leeyahay waa waxaa dhinac marka laga fiiriyo iyaga aadan loogu fiiriyo xal nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi idaa saamat ilmar'atu shahrahaa wasallat khamsahaa وأdaacat زawjaha وadaacat baclaha waxasanat farjaha qiila laha adkuli ay abwaabi اljanati shita jannada meeshaa doonto ka galaa la leeyahy hadday salaadeeda shanteeda tukato bisheeda soonto ninkeeda adeecdo farjigeeda hagaaji ay ilaaliso zine iyo xaaraan ka ilaaliso meeshaa doonto albaabka harta jannada ka galaa leeyahy waxaasaysa marka acdaa-ul islaam aysan la rabin haweenka nabiga calayh isalaatu wasalaam haween baa u timid markaas waxay tiri xaajay ka lahayd markaasuu yihi ey haadihi adaati baclin war midaanay nin ma leedaha haabay tii markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yihi seen ninkaaga ku tahay markaasuu tiri laa aaluu minhu xaqa anu wax xaq uu igu leeyahay kama nuqsaamiyo markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fiiriya oo marka xaasaskiini nimankiini iska fiiriya sababtoo ah wuxuu yihi yidhi ninkaaga inamaa huwa jannatuki wa naaruki haweeye ninkaas yaa jannadaada ah ama naartaada haddaad marka jannadaada dadaad si wanaagsan u wanaajiso ee fiican kula dhaqanto ilmo fiican aada ilmihiisa aada u ilaaliso tarbiyeyso jannadii ilaahi subxaana watacaala marka xata allan aada kusoo baxdo jannadii markaas waxaa weya waa waa alla waa ku gelinaya dii kale xaqiisii dhintana waxyaabaha naagu ay naarta ku galaan wuxuu nebigu u badiyey calayhi salaatu wasalaam kufraan alcashiir markii la weydiiyey wuxuu yihi takfurna waad kufrisa maxaa naarta ugu badanna markaasuu yihi waad kufrisaan markaasay waxay yidhaahdeen m ma waxaan ku kufrina ilaahay subxaana watacaala markaasuu yihi may takfurna alcashiir zawjka ayaad abaal dhacdaan ood ku kufrisaan abaaldhac ayaad ku samaysaan shayga kalena wuxuu ahaa tukfirna lacnadaad badisaan lacnad badin iyo zawjkiio ayna kasoo baxay ay ay abaal dhacaayo ilaa nebigu u yidhi calayhi salatu salaam muddada haddii ninku oo sanad dhan u ixsaan falo oo hal mar ay ka aragto xumaan waxay leedahay maa ra-aytu minka khayran qafi weligaaba khayr kaama arag abaalbac ka weyn maa jiray mar haddee dabeecaddaas marka haweenkay gaalib ku tahay waa iska dhici karaa rag dabeecadaas oo kalele inay jiraan laakiin raggu kuma badna naayay ku badan dumarkay ku badanta ragguna caalay ku noqonayn weliba dheera ay raggii nin intaa ku ixsaan ixsaanfalaya hal mar haddoo wax ka aad aada soo aruurto adiga dhan dadka qaarkood taa iyada waxaa weyan marka waa waa qof mar walba islaan ku yeela ma dhici karta inaad heshid qofka qaalibkiisa haddoo ixsaan iyo wanaag uu ka yahay qaalibkaa lagu xukumaa umada umadaha waxa ka qaaliba ayaa lagu xukumaa imaam dahabi meelo badan oo siyar aclaam nubalaag oo uga sheegay laakiin haddii qaalibka se laga tago shaygii naadirka ah xugun laga dhigtay hadhow waxay noqona cadaalad daro iyo ijraam ayb walimuslimin muslim waxaa usugnaatay kaana aladii fi samaai oo haddii ninka haweentiisa oo u yeedho firaashkiisa oo ugu waco ay diido kaana aladii kii wuxuu ahaanaya allihii fi samaai samada korkeeda ahaa saaxiban mid u caraysan caleyha iyada korkeeda xataa yardaa canha ilaa u ka raaliakaana ladii laba riwaaya marka malaa waa lacnadaysaa allana waa u caroonaya subxaana watacaala adiladana xadiidkan waxuu kamid yahay xadiidka culimmada dahabi iyo aimadoo dhan badankood ay u daliishadaan alla subxaana watacala inuu kor jira sababtoo ilaa kaana aladii fi samaai saaxiban caleyha alla maxaa yeele carada alla subxaana watacaala oo u caroonaayo aaday u weyn tahay nacam waana waxa waciidka ka dhigaayo inuu waciid aad u daran u wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga lacana alwaasilata ayuu lacnaday midda waasilada oo xiriirinayso oo tin kale tin qof kale ku xiriirinayso wlmustawsilata iyo midda xiriirin dalbayso midda days ii samay buruuki ii xir wlwaashimata ayuu lacnaday midda washmiga samayso iyo walmustawshimata iyo midda dalabto arrinta iyada alwashmu waxaa la leedahay jirki inta la sarsaro ama la dulduleeliyo jirkii wax marka dhiiggii la raacinaayo lagu shubo halkaa marka ay haweentii marka ay korkeeda masawiro iyo saa ay ugu dhigmaan marka washmi ayaa la yidhahda dadkaana soomaalida kuma badna waa looga badan yahay arrinta iyadana alwashmu jirkii baa marka waxaa lagu sameynaa waa la waa la dulduleelinaa ama markaas qaab musawir camalaa loo dulduleelinaa hadhow baa marka khad iyo waxbay ku shubaayaan rinji iyo hadba waxay rabaanay ku shubaayaan qofkii marka korkiisii baa waxaa ku taalla musawir ama far ama calaamad iyo waxbaa ku dhigan korkiisa washmi kaasaa gaalada aada u isticmaasho dhulkan carabta hadda waqooyiga africana aadaa looga isticmaala dadkan hadda tunisiyaanka iyo waa ku badan tahay dhulkaan aaday ugu badan meelaha mustacmarka oo aada u galay carabta aada meelo badan ciraaq laftirkeeda aaday ugu badan tahay qalla an tajid naag ilaa washmiba korkeeda ku yaalla xajka iyo markaad ku aragtay washmigaasaa ugu dhigdhigan meelaha ushmiga af soomaali kulle soomaalida waxay badanaa taqaan ma aha an kasi kara af soomaali ku kasi kara ma aha qof xayqan ma jiraan gaalada ayaga marka taatuyay dhaan taatuy gaalada marka nin iyo naagba waa leeyihin waxaas qalla ninka aan waa maba jiraa isleeda qof gaalan lahayn waa yaryahay hadhow jira kaas waa marka washmi jaahiliyadiina waa la samey jira waa ujeeda iyo lacnada iyo wlmustawshimata muttafaqun caleyhi ayb marka waxaa halkan iyadana laga qaadan awaantu inaysa isku qurxi karin buruko inay gashato oo tinteedii maalan tintii bay la'dahay ama tinteeda gaaban ama markaasay tin kale ku xiriirinaysa intay soo qaadato tin kale ay ku xiriirina si naagtin badan loogu maleeyo waa almutashabicu bimaa lam yucda waxaan la siinin bay isku qurxeen berjin waxaa lamida ah sidoo kale afrikaanka aaday ugu badan tahay ayb tintii marka waxaa lagu xiriirinaa tin kale markaas waxaa lamooda tin dheer inay leedahay mana laha tin dheer waana takyiiru khalqillahi waa wax shaydaanka u aada ugu dadaalo waayo marka uuna ku dhaartay wala yugayiruna khalq allahi ilaah ku dhaartay alla abuuristiisay doorinayo waxaa kaloo xadiidka riwaayo kale ku jirtay wاnamisaat wاlmutanamisaat wuxuu nabiga calayh salaatu wasalaam ou lacnaday kuwa baara baararka xiiro kuwa marka timahooda iska qaado xiiro timahan baarka xiiray waa lacnaday haddii baarka marka la xiiro qofka dhan wuxuu kusoo baxaa khilqa mushawaha soo baxaysa ayagu marka maxay sameynaya waa xiirayaan qalin madoobay qaadanaya oo ku qoraya mar haddii madowgii in loo baahanyaha ay u jeedaan maxay xeeraan shaydaana faraan shaydaan ayaa faran intay xeeraan maka tegayaan iyadoo xeeran sababtaa foolxume ma ogtahay markay xeeraane waxay ku sameynayaan marka waxbay ku qaar waxay sameynayaan halkaasay ka sarsarayan tintii marka dhan waa ku beydeylaan marka lama rabo ilaahay khalqigii abuuris ah hab abuuristiisa in loo tago oo banaan laba si baa loogu tegi karaa abuuris alla loo bedeli kara hadduu isaga ku faray cidiyaha dhig kugu baxo waa jaraysaa shaaribada waa gaagaabinaysa sooma kasi takyiir waaye laakin takyiir oo laysfaray waay soo maa tintii qofka inuu dooriyo eradii waa madow oo ka dheeraado allah faray waa takyiir sax ah oo takyiirka waxaa kaloo lagu samayn karaa inuu jiray haddii xanuun uu kugu haayo sibaa ilaahay kuu abuuray sidaas aduu xanuunay kugu haysaa xanuun oo markaas adam iyo wax ah markaas inaa isdaaweyso waa lagu faray oo nebiga wuxuu yihi cibaadallaahi tadaawo addoommada alloo isdaaweeye laakiin labadaas waxaan ahayn daawo tadaawi iyo yacni waxaan ahayn iyo allo amarkiisa waxaan ahayn oo lagu doori kara abuurista alla ma jirto yiirka marka abuurista alla khatar wa lacnadou leeyahy ayb waxaa kaloo nebigu ku dara walfaalijaat walmutafallijaat waxau lacnaday nabiga calayhi salaatu wasalaam naagaha halkaas dad naagaha u qoro dadka u qoro ilkaha marka ilkii baa ay qoraayan marka ilkihii baa marka taasna waxaa la yihahdaa alfaalijaat almutafalijaat iyo kuwa dalbaayo ah, la ii sameey fanaxu samaysana marka waxaasu ka rabaa ilkihiiba aada isu dhegan fanaxu rabaa masalan markaas ilkii baa la qoraa marka in la qora iyo waxaa laga banaynaa god marka meeshaas ma banaano eedan kadib nebigu wuxuu kusoo gebagabay xugum caama wuxuu yidhi almugayiraati khalq allaahi lilxusni kuwa ilaahay abuuristiisa bedelo qurux darteed u bedelo xukunkaas caamkaa la qaadanaa maxaa xukunka caamkaa wakti walba oo la soco karaa wax aan waagi hore la aqoonin haddii zamankan la keeno oo abuurista alle lagu bedelaayo tanay raacaysa soo ma garan calooshii la dulduleelinayo iyo maalan iyo halkaasna waxaa la yidhaha xudunta la duleeliyo iyo si waxa loo suro ber iyo waxaaso dhan hadda waxay soo gelayaan baabkan shaydaanka waxaad moodaa xaqiiqatan yani shareecada xaqnimadeeda qof ka kororsana yani marka uu ku dhaartay shaydaan waqaala laatakidana min cibaadika nasiiba mafruuda wala ubilanahum wala umaniyanahum wala aamuranahum fala yubatikuna aadaana alancaami wala aamuranahum fala yugayiruna allah yani meesha shaydaan uu ka duulo inay arrintaas waa dareemi boqol kiiba sideetan gaalada wuxuu ku mashaqeeyey shaydaan waxaa ugu badan takyiiru khalqillahi mid kastaa habkii alla u abuuray kuma qanacsana ilaa niman marka habnaageed inay u samaysamaan iska jecel yaa marka kasoo dhex dhexbaxan intay hormoonno intay isduraan ayay marka waxay isu yeelayaan xubnihii naagaha ku khaaska ah korkooda inuu jilco oo sidii haweenkii oo kale ay noqdaan haweenkii marka wixii kasoo baxay ay kasoo baxaan waxaasay ku dadaalayaan aaday ugu badan taha waxaasoo kalena marka wadamada islaamkana waxaa ka buuxsantay iyadana dee qaabab badan oo haweenku ay khalqiga alle ku bedelayan ad arkaysaan mar walba timihiiyo siyaabo kala duwan loo laga dhigaayo burukadan tirada badan ilkaanoo la qorto iyo washmiga aan sheegayna iyo waxaasoo kale cabdullahi bin mascuud baa haween waxay ku tiri intau arkay isagoo intay maqasho isagoo dhahay lacana allahu alwaasilaat almustawsilaat markaasi waxay tidhi eh, maxaa saas u dhahaysaa markaasuu yihi maali laa alcanu maxaan u lacnadi waayo wixii alla ou lacnaday markaasi waxay ku tihi ilaahay ma lacnadin mid waxaad sheegaysa naagaha burukada xortay iyo alla ma lacnadin qur-aanka kuma jirto waana akriyey qur-aanka labadiisa gerbed muslim waa ku jirtaa yuri cabdullahi bin mascuud markaasuu yihi ma ataakum rasuulu fakhuduuhu ma anhaakum canhu fantahu nabiguna wuxuu yihi lacana allahu alwaasilaat mustawsilaat wa ilaa dalik markaas wuxuu tiri xaaskaaga wasli iyo tinta washmi iyo waxbay samaysaa bay tiri xadiidka waxyaabaha uu sheegaya qaar kamid a ah. markaasuu yidhi hadday samayso wuxuu yihi waa faaruqi lahaay ilama joogteen markaasuu u tegey haweentii marka inaysa samaynin baa markii ogaado soo baxda hadday samaynad ilama joogteen wax alla nabigu lacnaday sala allahu alayh ali wasalam hadday ku dhaqaaqdo guri ilama joogteen mutafaqu calayhi wacan judaamata binti wahbin radia allahu canha qaalat waxay tiri xadartu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan xaadiray fii unaasin maca unaasin dad macooda wahuwa yaquul isagoo dhahayo laqad hamamtu waxaan hamiyey an anhaa inaan reebo cani ilgiilati kiilada inaan reebo isku nuuga kiilada waa isku nuuga alkiila laba macno waa lagu macneeya macno waxuu yahay ninku inuu haweentiisa jimaaco iyadoo nuujinayso haweenta inuu jimaaco iyadoo cunug nuujinayso ayb waxaa kaloo lagu magacaaba haweentu inay nuujiso iyadoo markaa uur leh kiila kaas adu muhiimka waxaa weeyaan waa ilmaha isku nuuga haweentii marka iyadoo nuujinaysa uur yeelan ilmaha saas marka isugu dhow ayaa waxaan damcay yuri kiilada fa nadartu waan eegay fi ruumi baan fiiriyey walfarisi faris iyo ruum ayaan ku fakeray waxa ay samaynayaana eegay fa idaa hum iyagoo yuqiiluuna awlaadahum ilmahooda way isku nuujiyeen ilmahooda waa isu muujiyaan falaa yaduru mana dhibaayo daalika kaagaas awlaadahum ilmahooda ma dhibo shay-an waxba kama dhibo uma sa'aluuhu waxay weydiiyeen can ilcasli casliga ayay weydiiyeen casligana waa ninku inuu haweentii oo marka eh, markau jimaaco shahwadii inuu banaanka ku daadiyo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu yihi dalika kaadaas alwa'du waa nolol duugis waa alkhafiyu ee qarsoon waa wa'di nolol duugid qarsoon macnaa waxau ka wadaa nolol duugis waxaa weeyaan jaahiliyada soo iyagu ma duugi jirin ilmaha iyagoo nool taasoo kale ma ahan waa taasoo yar u waay arrintan waa midaas oo yar u waay saasuu leeya nabiga alayh isalaatu wasalaam rawahu muslim xadiidkan waxaa laga qaadanaa casligu karaaha inuu yahay dan karaaha uleenahana waxay tahay riwaayada dambeo soo socota ee midda ku xigto xukunkiis marka waxaa weeyaan karaaha ku xurada ah bikayri idniha in casli lagu sameeyo karaaha kujira hadday iyada markaad raalli ku tahay isagana oo markaa rabo waa samayn karaa axaadiidta soo socota amaa addoonta oo kale in lagu sameeyo wax dhibaata ah iyada maa lana maxaa addoonta qofka wuxuu ka baqi karaa in marka awlaadiisu inay hooyadood addoomo addoon ay riqi iyo addoonnimo inay gasho iyo kala cabsan karaan marka ma jecla inay uur u yeelato casligu waa loo baneeyma qaarkood wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rajula qaala nin baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina lii jaariyatan gabar addoon ah ayaan aniga leeyahay wa ana aniguna aczilu canhaa waan ka siibaa xaggeeda oo banaankaa shahwada ku daaday wa ana akrahu waxaan nacaya an taxmila inay uraysato ay uur yeelato wa ana uriidu waxaan doonayaa maa yuriidu rijaal ragga waxa ay rabaanna waan doonayaa oo jimaaci waan rabaa tasari wa alyahuuda yahuudna taxadadu waxay ku sheekaynaysaa ana alcazla casligu almaw-uudatu suqraa yacnii eh, nolol duugis yar inay tahay taasay ku sheekaysaa qaala wuxuu yihi nabiga kadabat yahuudu yahuud beenishay markaa nebiga isma khilaafayo hadalkiisii hore daaka alwa'du alkhafiyu nebigasba waa yiri mogta hadalkii uu yidhi marka yahuudi hadday mid lamida ay tiri yahuudi beenay sheegtay marka saa ujeedadiisu ma hadalkan baa been ama ahane macnuhu waxaa weeyaan yahuud iyadu waxay aaminsan tahay qadarkay uga hortagtaan oo yani waxaa ka kaanamaa marka marka ay samaynayeen casliga waxaa marka iyagu ay ka hadla waxaa weyaan marka eh, waxay aaminsan yihin marka nolol alla abuuri lahaa inay iyagu baajin karaan nolol alla uu qadaray inuu abuuro inay iyagu baajin karaanay la tahay iyagu kadabeed marka hadalkaas u dhacaya marka fikirkaas yahuudi beenay sheegtayo wixii alla uu doono inuu khalqo uu abuuro ama casli samey ama ha samaynin waa abuur maayo marka taas weyan marka hadalkii horo nebiga midaan wax isdiidan waa low araada allahu alla hadduu dooni laha an yakhluqahu inuu abuuro ma stadacta adigu ma aadan awoodeen an tasrifahu inaad yani ka leexiso meeshii alla oo wax ka abuurayo inaad ka leexiso maba awoodeysid hadduu alla doono inuu wax abuuro ma stadacta soo idinma qorn ma aadan ma awoodeen an tasrifahu inaad ka iisho rawaahu axmed wa abu daawuud walafdu lahu wanasaa-iy wadaxaawiy warijaaluhu hiqaatu xadiidkan sanadkiisu waa saxeex waxaana laga qaadanaa xadiidkan in casligu uu bannaan yahay marka ah, xadiidkan yani waxaa laga qaadanaya waxaa weyaan qofku inuusan casligaas uusan u qaadanin markuu sameynayo inuu naf alla qadaray abuuristeeda inuu baajin karo taa inuusan u qaadanin yaa laga qaadanaya wacan jaabirin radia allahu canhu iyo qiraalka nebiga uu qiray ninkan doontiisa isagoo ka casli ka sameynaya ban inuu nebiga u qiray sala allahu alayh wasalam wacan jaabirin radia allahu canhu qaal waxau yihi jaabir kunaa waxaanu ahay naczilu inaan casli samaynayno calaa cahdi rasuuli lah sal lla ly slam waqtigii rasuulka walxaal alqur'aanu qur-aankuna yanzilu oo soo degayo low kaana shay shay hadduu ahaan lahaa yunhaa canhu la reebaayo casligu shay la reebaayo hadduu ahaan lahaa lanahaanaa canhu waxaa naga celin lahaa alqur'aanu qur'aanka aanka muttafaqun walimuslimin riwaayo kaloo muslim fabalaqa dalika nabiy allahi sala allahu alayh ali wasalam arrintaa nebigay gaartay falam yanhanaa nagama aanu geeyin nagama uusa hadna waxaa laga qaadanaa facasligu inuu banaan yahay in la sameeyo xurada laakiin haweenta xorta ah waa in marka iyadoo idinkeeda inuu meesha sababtaa jimaacida iyo ilmihii iyo waxaasoo dhan iyad xaqay uleedahay laftii taa marka biidnihaa markaa lagu sameeyo saasa marka uu ku banaan yahay bigayri idnihaana karaaha waxaa xadiidka sidoo kale marka laga qaadana xadiidkan dambe saxaabada ficilka ay sameeyaan waxyiga oo soo degaayo qur-aankii xilligii zamanulwaxyi shaygaasna shay ku tacalluqo axkaamta sharciga hadduu yahay sharcigu baa caddaynaya hadduu xaaraan yahay sharcigaa caddaynaya hadduu xaaraan yahay ama markaa nahyi uu ku jiro sharciga ayaa caddayn lahaa maxaa yeele diintu markaa weli waxay ahayd mid markaas socotay ma aanay dhammaystirin lidaalika xadiidkan wuxuu raddi ku yahay dad badan oo bidcada iska wanaajisto oo axaadiidka yani waxay soo deliishanayaan saxaabi baa waaas waxaa sameeyey markaasaa eh, nebigan ogeyn markaasaa nebiga loo soo sheegay markaas waxay kuleeyihiin ama eh, saxaabigii qur-aanka markau akriyaba mar walbo eh, qul huwa huwalah ku khatimi jiray ay yidhahdeen ninkaan nebiga kama uusan maqlin sunnadaas maca daalika waa sameeyey ilaahay buu ku caabuday salaaduu ku tukaday maca daalika bidciyaa taha lama dhihinay saas darteed marka wax aadan nebiga ka maqlin warkooda waxaa weye waxaadan nebiga laga maqlin waa lagu cibaadaysan karaa warkaas macnihiisa laakiin daliilkooda waxaa ka hor imaanaya midkan maxaa yale waxa ay asxaabtu sameeyaan xilligii waxyiga uu soo degayey waxaa weyaan sharcigaaba cabaa kala bixinaya hadday bidca tahay sharcigaan u daynayninba qur-aankii iyo nebiga waxyigiisa waxyig nebigaan waxyiga loogu soo sheegay markaas waxaan waa bidco waxaan waa sunno waxaan waa xaaraam waxaan waa kada dheera isaga alay sala inaa isaga qiyaas qaadato shareecadii oo weli aan kaamilmin iyo shareecadii oo dhammaystirantay kadib labadaas xilli inaa isaga qiyaas qaadatana waa balaadatun fii xaddiha waa damiinnimo iyo iyo yani waxgarab waxgarab la-aan xadkeedii gaarteen sababto maxaa iska galay alyawma akmaltu lakum iyo markay soo degto nebiga la oofsaday ka gadaale shay aad adigu samaynayso diinka kusoo daraysa iyo nebigoo nool oo sharcigii weli sharci jideyntii ay socoto wax la sameeyey ma isku mid a marka tan waxyigii baa jiro dee qalata dee saxta waa la qabanaya laakiin adiga hadda markaad aada kun afar boqol iyo toddobiyo labaatanka markaad bidco bilaawday shay cusub markaa bilowda inaad tiraa wuxuu la mid yahay saxaabiga qulwalaha akriyay oo kale waxay noqonay taas caqlan wa sharcan waxaan isqalaadasheegi marka saxaabadaasa u fahmaayo saxaabadaba u diraagayan waxay leeyihin casligu hadduu xaaraam aha lagama deeyin bay leeyihin saa darteed ninka ficil kastoo nin saxaabi sameeyo looma deeyin hadduu yahay ficil qalab ma garan walimuslimin fabalaga dalika nabiy llahi sala allahu alayh ali wasalam falam yanhla wacan anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yaduufu haweenkiisa ayuu wareegi jiray oo jimaaci jiray biuslin waaxidin hal qubaysu ku jimaaci jiray haweenkiisiiba marka uu wada jimaaci jiray kulligood hal mar marwar ka meera jiray hal qubays riwaayadka qaarna soo arooreen in mid walbaa qubays u sameeyey saana marka ay tahay tan marka waa libayaan iljawaas in hal qubays lagu kaabtoomi jiro karo jimaaci lagu noqnoqon akrajaahu walafdu limuslim baabu sadaaqi meerkiiba u baabiye axkaamu sadaaq neefkii iyo ubaabi sadaaq waa la yidhaahdaa nixla waa la yidhaahdaa hiba waa la yidhaahdaa xibaa waa la yidhaahdaa waa magacyo badanya waa mahalka hawaanta jirkeeda lagu xalaashana can anas bni malikin can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga anahu actaqa wuxuu xoreeyey safiyata safiya wa jacala cidqahaa xoreynteedana wuxuu ka yeelay sadaaqaha meher xoreynteediibuu mahar uga dhigay mutafaqun caleyh halkaan marka waxaa laga qaadanaya maharku inuu noqon karo shay maxsuus ah iyo shay macnawi maxaa yeele xoreynta ictaaq waa shay macnawi ah laakiin waa ka qiimo badan yahay intaasoo lacaga waa weynta la siin lahaa weliba anas waa la weydiiyey waxaa la yidhi eh, ma asdaqahaa riwaayo kale muxuu meher uga dhigay nabiga caleyh isalaatu salaam qaala nafsahaa nafsadeeda meher uga dhigay marka haweenta in la xoreeyaay xoreynteeda meher waa u noqon karaa maxaa kun lacagood waa uga qayr badanta xoreynta uga fiican ma xoreyn ayb xadiidkan marka taasoo ku tusaya yani shay macnawi ah oo manfaco weyn leh in meher laga dhigi karo wacan abi salamata bni cabdiraxmaan anahu qaala wuxuu yihi sa'altu caaishatan weydiiyey zawja nabiy sala allahu alayh ali wasalam kam kaana sidaaqu rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalama nabiga meherkiisa imisoo ahaa haweenka uu ku meher qaalad waxay tiri iyo gabdhihiisa u ku meheriyeen kaana sadaaquhu meherkiisu wuxuu ah liaswaajihi uu ku mehersaday uu siiyey tintay casharata wuuqiyatan labayo toban wuuqiyadood iyo wana shan iyo wuuqiyada muski qaalad waxay tiri atadri ma garanaysa caaisha odhanaysa raawi ka warinaya ku dhahaysaa atadri ma garanaysa man nashu annashu waxa uu yahay qaala wuxuu yihi qultu laa baan ihi maya qaalat waxay tiri nisfu uqiya uqiyad nuskeeda fatilka taadaasi khamsu mi-ati dirhamin waa shan boqol oo dirham shan boqol oo dirham labayo toban wuqiyadood iyo nus labayo toban wuqiyadood iyo nis waxay noqonaysaa shan boqol fatilka taadaasi khamsu mi-ati dirhamin waaye fa haadaa kani sadaaqu rasuuli llaahi sala allahu calayh ali wasalam nabiga meherkiisiba waa liaswaajihi u ku mehersiiyey rawahu muslim xadiidku muslim baa weriy kana waxaa laga qaadanaa marka taxdiid ma ah shan boqol oo dirham meherku inuu noqdo laguma xadidaaye maxaa yaele meherka taxdiid inta ugu yar iyo inta ugu badanba taxdiid ma laha ee waxaa weya in xadiidkan waa si dhexdhexaad oo nebiga wax ku mehersan jiray dhexdhexaadka waxa lagu mehersanay sidaa unbaa fiican macnaha meesha ku jiraan sidaas wey وعn بن cabاasi رaضي الله عnهma qاal lma تزwج عaliي cali markuu guursaday faaطimata faaطima qaala lahu rasuul الlahi sal ل sl rasuulka wuxuu ku yihi acطihaa shayئa waxsii kaa meerku in haweenta la siiyo ina waajibi qaala wuxuu yihi maa cindii shay-un waxba ma haysta qaala wuxuu yidhi fa ayna aawa dircuka alxutamiya dircigaagii aawa alxutamiya halkaa marka eh, loo nisbeeyey marka alxutamiya waxaa lagu macneeyaa hiyo alatii taxtimu suyuuf dircigaagii yani camburgaraadkaagii adkaa oo seefaha jijebi jiray aawa maa kaas meher usiisa hiyo alatii taxtimu suyuuf tafsiir ama mid eh, in laga wado marka ayna dircuka alxutamiya dircigaaga dhuslay ah, ka waxaa kaloo lagu macneeyey waa qolo xadamata bni muxaarib in la yidhaahdo oo reer cabdilqays ahaa qoladaas ayaa eh, waxaan ujeedaa eh, laf xadama eh, bni muxaarib nin la yidhaha ku abtirsato qoladaas oo bani cabdilqays ah reer cabdilqays ah ayaa loo nisbeeya meelahaasaa lagu soo samayn jiray marka middaan dambe hadda moodaa in loo bahaya ayna aawo dircuka alxutamiya dircigaagii meeshaas loo nisbeeyey dadkaa loo nisbeeyey aawo qoladaas reer bani cabdiqays qays marka intaas uu ku sheegayaa ibnu lafiif rawaahu abu daawuud wnasaa-iy wasaxahu alxaakim xadiidkan marka waantiin marka la meersana intaan marka weliba la jimaacin waxaa fiicnin wax la siiya oo wax loo qadaro haddaan markaa wax loo magacaabin loo qadarinna riwaayad soo socda ku keeni doonaa oo markaa waxaa fiican in eh, mahrulmitri wacan camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi ayuma imra'atin haweentii oo nakaxat calaa sadaaqin nukixat abu daawud saasaan ku ar ayuma imra'atin haweentii oo nukixat la nikaaxay calaa sadaaqin lagu nikaaxay calaa sadaaqin meher aw amase xibaa-in siismo xibaa waxaa la yidhahdaa yani waqtiga zawaajka iyo guurka waxaa waanta la siiyo waa iska meherkii ugu dhowya waa cadiyada siismada alxulwaan aw xibaa ama siismo ow amase ciddatin yabooh wax loo yabooha yani maal markaa loo yabooha qabla cismati nikaaxi nikaaxa caqdigiisa ka hor hawaantii lagu nikaaxo fa huwa lahaa iyadaa iskale waxaas waxaa loo ballan qaaday ama shaygaa la siiyey ama waxaa meherka looga dhigay fa huwa kaasi lahaa iyadoo usugnaaday maataa iskale mar haddii qabla cismati nikaaxa loo ballan qaado wamaa wixii kaana ahaaday bacda cismati nikaaxi nikaaxa caqdigiisa ka gadaale fa huwa liman ba usugnaaday ucdiyahu la siiyo bacda eh, caqdi nikaax caqdiga nikaax ka gadaale wixii la ballan qaado ama shardi lagu galo in la bixiyo waxaa iyadaa kaasi liman uqdiyaho ciddii la siiyaa la siiyey dee aabaheed loo shardi looga dhigay oo la yidhi ninka uu markaa shardi iskaga dhigay ama waxaan ku siinayaa aabaheed oo yidhi intaasoo dollaraan ku siinaya hadduu yidhi markii meherku dhacay ka gadaalo shardigaa ninka waa laga rabaa inuu fuliyo ciddo u ballan qaado una u fulina ama aabbaha ha noqdo haweenta dhale ama eyrkiisa laakin shardi waxaa ah bacda cismat nikaax mafhuumka waxau noqona marka qabla caqdi nikaax wixiiba shardigoo la galo naagta iskalehaweenta la guursanayo iskale fa huwa niman ba usugnaaday cudiyah la siiyo wa axaqu maa shaykan ugu xaqnimo badanoo ukrima rajulu ninka lagu karaameeyo oo lagu maamuuso <clears throat> caleyh korkiisa ibnatuhu gabadhiisa aw amas ukhtuhu ama walaashiis weliga oo u yahay halkaa marka rawaahu axmedu walarbacatu ila tirmidiy xadiidkan dacfi baa ku sugan oo can dariiqi ibni jurayj can camrin can camr ibni shucayb buu ka yimi ciladiisuna waxay tahay can canat ibni jurayj ibni jurayjna waa mudalis sheekh alalbani silsila daciifa ah wuxuu ku sheegay qaar baa xadiidkan waxay u daliishadaan buu yidhi in ninka weliga ah inuu shardi ninka ku xiri karo weliga inuu shardi ku xiri karo ninka asaga ka guursanaya gabadh oo intaas si inuu dhihi karo qaara xadiidkan u daliishaday laka xadiidku waa daciif waxyaabahan soomaalida dabcan marka waxaa laga yaabaa min baab ilkaram eh, iyaga inay isaga yeelaan laakiin eh, waa dhici kartaa baadiyaha iyo waxyaabaha marka shar shuruud inay jirto oo ama yarad ay dhahaan wax lamida ninkii marka in shardi looga dhigo intaas waa inaad siiso gabadheeda si aan kugu daro meherkiina hadhow gabadhay goonina marka u yeelato taasoo kale marka ayay u daliishadaan bacd innaas marka taas wuxuu leeyahay xadiidku waa daciif daliil u noqon weliba wuxuu yidhi waqad ictaada katiiru min alaabaai mid hada shardiga in dad badanoo aabbayaal badanoo shardigan caadaystay nacam wa ana wain kuntu laa astaxdiru alaana maa yadullu calaa taxriimihi inkastoo wuxuu yidhi anu hadda aanan ogeyn daliil xarimaayo lan asalku waa la siin karaa waxmogta gabadha dhale wax waa la siin karaa kuwa waxaas si waa dhihi karaa laakiin hadda daliilkan iyo xadiidkan wixiiba waajib uga dhigi lahaa laakiin wujuubkaas baan ayaan ayaa xadiidka oo daciif ku yahay oo yani haddii loo balan haddii markaa xaggaas xadiidka wujuubkaas u badan yahay laakiin wax ka xarimaa ma jiraan ma ogi buu yihi sheekh walaakinii araa walcilmu cinda allahi tacaala anahu laa yaqluu min shayin faqad saxa ana nabiya wax uun kama marna u mancinayo faqad saxa ana nabiya sal allahu alayh ali wasalam qaal inamaa buciftu liutamima makaarima alakhlaaq makaarim alakhlaaq nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam anu waxaa la iisoo bixiya akhlaaqda inaan waxay akhlaaqda wanaagsan inaan taamiyo de akhlaaqda wanaagsanna waxaa kamid a ninka inuusan ku gorgortamin oo haweenku uusan ganacsi ka dhigan intaasoo gabdhaha iib jooga lacagan ku rabaa iyo inuusan dhihin taas makaarim alakhlaaq ma ahan maogta nebigana maxaa loo soo diray makaarim alakhlaaqa loo soo diray saa darteed marka waa laga fiican yahay ugu yaraan haddii adiga wax lagu siiyo marka qaado hadiiday haddii adiga lagu garto dabcan tii cumar xadiidkii cumar dacan wixii maal kugu yimaado adoon damcaynin fatamawalhu fakudhu fatamawalhu marka xadiidkaas waxaa u kala qeybiyey qabla cismat nikaax iyo bacda cismat nikax wixii qabla cismat nikax haweenta iskale bacda cismat nikaxna ciddii loo ballan qaaday ayaa qaadanaysa laakin xadiidku daciif baa ku jira can canas bni jurayj ayaa ku jirta ibnu jurayjna waa mujlis wabilahi towfiiq sal la sl